dalkeenna wuxuu ku jiraa dagaal adag buu ku jiraa dagaal qaraar buu ku jiraa dagaal dad aan naxariis lahayn ay nagu wadaan ayuu ku jira aan isweydiinno waa ayo bartilmaameedka waa naqaanaa dagaal walba dagaal dhul baa lagu kala qabsadaa dagaal ciidamaa isweerara dagaaladii aan naqiinay oo marka xarumaha meelaha ciidamadu ay degan yihiin ayaa laysku weeraraayo ciidamo iyo hub iyo waxbaa lakala qabsadaa dagaalka nagu socda bartilmaameedka waa qof kasta oo innaga naga mid ah awood baan u leenahay inaan iska dhicinno innagoo hub haysanna oo saraakiil haysanna oo ciidan haysanna oo xukuumad haysanna nimankaas dhagarqabayaasha ah dalkeenna kamaanaan tirtiri waayn laakiin waxaan leeyahay qaabkii baa naga baan qaabkiina waa inaan helnaa oo degdeg u helnaa